wanaagsan saaxiibayaal waxaad igu soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa axad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun saddexiy barnaamijka falaqaynta waxaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal faahfaahinno dheeraada ah oo kasoo baxaya dagaal ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo daraawiishta galmudug iyo al-shabaab ku dhex maraya magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kaleeto barnaamijka ku maqli doontaan oon idinla wadaagi doonaa kolonyo ay wateen ciidamada itoobiya iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa al-shabaab waxa uu dagaal ku dhex marayaa deegaanka rabdhuure ee gobolka bokool khasaaro kala duwan ayaa lasoo warinayaa iyo wararkii ugu dambeeyaan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal oo ku saabsan ciidamadaas dhabaha ay u galeen kooxda al-shabaab qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korray intaan barnaamijkeenu ku gudi jirna maqli doontaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qeybkaha ah barnaamijkeena oo mar kale iyo falaqaynta shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii bala naga shinsada shalahaybay naga dhaxlo kuma xidhno waa shardi kuma xidhno wadaag saaxiibayaal markaana haddii aynu ku bilowno magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug waxaa ka imanaya warar dheeraad ah oo ku saabsan la wareegidii ciidamada ay la wareegeen kadib in dagaal culus uu halkaasi ka socdo wararkaynu ku helayno magaalada bacaadweyn waxa ay sheegayaan in labada dhinac ee magaalada ay ku kala sugan yihiin kooxda al-shabaabna ka tirsan iyadoo dhinaca kalena ay ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo daraawiishta galmudug ay ku sugan yihiin faahfayno kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaalkaasi khasaare ayaana lasoo warinayaa balse waxaan wax ka weydiinay dagaalka halkaasi ka socda iyo howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay ee ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada bacaadweyn iyo sidoo kale deegaanada guud ahaan ahaanba gobolka mudug ka tirsan oo al-shabaab lagula dagaalamay saacadii lasoo dhaafay intooda badan wariyaheyna farxaan axmed cabdi waa mahadsan ciidamada xooga dalka oo garabsanaya kuwa dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka ah galmudug ayaa otaakay iyo sidoo kale maalmihii ugu dambeeyada waday guruf dagaal oo ka kuna wajahan deegaanada gobolka mudug ayaa maanta waxa ay la wareegeen eh, deegaanka bacadweyne ciidamadan la wareegay eh, bacadweynaada waxa ay eh, ka baxeen magaalada wasil oo bilihii ugu dambeeyay aheyd magaalada difaaca ee gobolkaasi mudug ayna ku sugnaayeen dadka deegaanka oo halkaasi ka difaaci jiray ururkaas shacbi nagusii gudbo gobolada kale ama sidoo kale degmooyinka kale ee gobolka mudug marka dagaal ayaa ka dhacay khasaare kala duwan geertay welina lama hubo eh, khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay eh, dagaalkan udhexeeya ciidamada xooga dalka oo garab keelaya kuwa dadka deegaanka iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo kooda al-shabaab ilaa hadda qeybo kamid ah magaalada waxaa ka socda eh, maxabad goosgoos ah sida ay inoo soo werinayaan dadka deegaanka marka sidaas ay xaaladu tahay wax weeraro kusoo kordhana dhegeystayaasha inoogu soo gudi doonaa farxaan ciidamada halkaasi gaaray ee dagaalka markaa kula jira kooxda al-shabaab ilaa iyo dhowr fariisimo ay kasoo kicitimeen goobo kale oo ay dagaal ku galeen hadii ay jiraan bal nooga warbixi guusku si si balaaran aa ah, uga socdaa guud ahaan dowlad goboleedka galmudug marka ilaa iyo deegaan ayaa dagaalamayaashooda al-shabaab iyo sidoo kale dowlada ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya garabsanaya kuwa dadka deegaanka ay ku wajahan shalay deegaano ka tirsan isla gobolka galgaduud iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka mudug ayaa sidaan kale waxaa kaga dhacay howlgallo lagu sifeynayo ururka al-shabaab marka iso ballaaranaa iyo howlgalku u socdaa waxaana hadda moodaa in dhaqaaqa ugu badan uu ka socdo gobolka mudug xogta eh, ay saxaafadu ka heli karto maxay la eg tahay khasaarihii eh, ka dhashay dagaaladii halkaasi ka dhacay marka laga reebo in dawladdu ay faahfaahin ka bixiso Ehm, dagaal shalay ka dhacay ehm, deegaan lagu magacaabo ehm, xilligii eh, kahageeya oo lagu magacaabo kobcod waxay ah, dawladdu sheegtay inay khasaare kala duwan u geysatay ururka al-shabaab waxaana deegaankaasi si dooniya ah kaga dagaalamay dadka deegaanka gaar ahaan culimada reer baxdo oo garabsanaya eh, ciidamada xooga dalka marka jir xoogan ayaa kasoo warinaya in lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab dhanka kale dagaalka hadda socda lama ogaa karo sida saaraha dhabta ay ka dhashay maadaama oo weli goosgoosa usocdo magaaladana aan si toosa aysa ah dawlada ula wareegin balse waxaan rajeynaynaa saacadaha soo aadan xooga intaan ka dheer helo waayahay bacaadweyn magaalo istraatiijiya inay ahayd ayaa markaa nagu maqaalaa bal ma naga siin kartaa sawir guud halka ay dhacdo iyo shabaab waxa ay u ahayd deegaankan dacadweyne waxa ay kamid tahay deegaanada dhaca gobolka mudug eh, deegaano istaraatiiji ah in muddaha ayayna dagaalamayaasha al-shabaab isgoon eh, sida lagu laba kula ko ayaa waxaa ka dhacay deegaankaasi weerar askar ah ay soo qaadeen ururka al-shabaab waxaan lagu qaatay ilaa iyo labaatan iyo kow baabuur oo ay lahayd galmudug iyo sidoo kale ciidamada xooga dalka marka waa deegaan sidaas ah in muddaana ay haysteen ururka al-shabaab waayahay eh, bacadweyn in laga saaro shabaab maxay ka dhigan tahay oo gobolka mudug markaa kaga hadsan waa dhul bacad ah oo eh, si gaar ah eh, nimankan ku dhumaalaysanaya ay uahayd istraatiijiyad marka waxay kaga dhigan tahay in qaybo kamid ah gobolka mudug ay waxay leeyaan xasilooni iyo nabad hadii bacadweyne laga saaro korada al-shabaab farxaan axmed cabdi ayuu ahaa oo nooga warbixinayay saacdii lasoo dhaafay dagaala ka dhacay bacaadweyn iyo sidoo kale deegaano dhowr ah oo gobolka mudug ka tirsan oo deegaanka qodqod uu qeyb ka yahay halkaas oo la sheegay in kooxda al-shabaab xubno fara badan looga dilay dagaal ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay oo ay la galeen dadka deegaanka culammada ahlu sunna ee ku sugan mid kamida ah gobolka mudug iyo sidoo kale ciidamada xooga dalka ee halkaasi ku sugnaa dagaalka ayaana la sheegay muddo saacadood badan inuu socday oo khasaaro kala duwan uu ka dhashay inkasto xogta rasmiga ah ee khasaarahaasi aan la ogeyn marka laga reebo dowladda soomaaliya oo sheegatay inay khasaaro xoogan halkaasi kooxda al-shabaab ku gaarsiisay markana haddii aynu eegno deegaanka waa rab dhuure dagaal culus ayaa ku dhex maray ciidamada itoobiya kolonyo ay wateen iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxaana la sheegay inay la socdeen ciidamo daraawiishta koonfur galbeed ka mid ah waa ciidamadan itoobiyaanka ah ee halkaasi marayay khasaare xoogan ayaa la sheegay in uu ka dhashay dagaalka oo weli socdo sida nagu maqaalo ah waxaana soo warinayaa in dhimasho iyo dhaawac fara badan uu ka dhashay kooxda al-shabaab ayaa jidgooyo u dhigatay koliyadan ciidamada ah oo halkaasi marayay waxaana ay eh, weli dhinacyadu ku dagaalamayaan goobtii markaa ay jidgooyada uga dhigatay kooxda al-shabaab iyadoona dagaalo qarar halkaasi ay ku dhexmarayaan ciidamada etoobiya iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta koonfur galbeed oo isku dhinac ah iyo xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee jidgooyada u dhigtay wararka kusoo kordho waxaad ku dhegeysan doontaan wararka iyo barnaamijyada iyaga xiga markana haddii aynu eegno gobolka shabeellaha dhexe deegaano hoos yimaada degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacay dagaalo qaraar in ka badan laba iyo toban saacadood dagaal socday oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo al-shabaab ayaa la sheegay in ilaa iyo xalay saq dhexe la isla gaaray iyadoona wararku ay sheegayaan in khasaare xoogan kooxda al-shabaab halkaasi lagu gaarsiiyey kadib markii diyaaradaha dagaalka ay ku soo biireen dagaalka oo muddo dhex marayay ciidamada deegaanka ee jiinka webiga ku sugan waxaana dagaalka oo qararaaday oo diyaaradaha dagaalka qayb ay ka naqdeen lagu duuqeeyey xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa ciid ciidka jeembilow deegaan lagu magacaabo ayuuna dagaalku ka dhacay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhinacyadu ay isgaarsiiyeen waxaana deegaankan uu u dhexeeyaa degmada mahaday iyo deegaan lagu magacaabo cali fool dheere oo degmada mahaday hoostaga waxaa la sheegayaa weli in faahfaahino kala duwan ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaalkii halkaasi ku dhex ciidamada deegaanka iyo kooxdii al-shabaabka aheyd ee ku sugneyd hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ayaa la sheegay in ay xogta la soo wadaagi doonto ee markaa dowladda soomaaliya usoo aruurin doonto xogta ku saabsan dagaalkaasi sida lagu daawacay baraha bulshada ee dowladda federaalka ah waxaa sidoo kale la sheegayaa in dagaalka uu soo gaaray xili dambe ee xalay waxaana sidoo kale weli jira dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidamada deegaanka ay ka wadaan deegaanada dhacajiinka webiga ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwa hoostaga degmada mahaday ee gobolkan waxaa maalmihii lasoo dhaafay xubna ka tirsan al-shabaab ay cunaqabateyn kusoo rogeen dadka deegaanka ee jiinka webiga dega waxaana kooxdu ay beeralayda ay sheegtay inaysan tabci karin wax beera ah ilaa iyo ay ka fulinayaan awaamiirta kooxda al-shabaab cunaqabataynta kooxda ee kusoo rogtay dadka degan jiinka webiga ayaa waxa ay keentay in ciidamadii deegaanka ay gaaraan halkaasi kadib markii ay ka warheleen kooxda abaabulka ay halkaasi ka wado maalmii lasoo dhaafay inay isku urursanaya halkaas ayaa la sheegay waxaana dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in ciidamada macawisleyda oo ka war helay ay gaareen halkaasi maalnimadii shalay aheyd shalay gelinkii hore dagaal bilowdana waxa uu gaaray xalay saq dhexe diyaaradaha dagaalka uu ka qayb qaatay ayaana la sheegay in kooxdii halkaasi ku sugnayd ay ku jabeen kadib dagaal culus oo ay kala kulmeen ciidamada deegaanka iyo duqeymo cirka ah oo diyaaradaha dagaalka halkaasi ay ka geysteen hagaag saaxiibyaal falaqaynta ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aynu gudagalno waa ku soo dhawaada xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay waxaa la yidhi nacabkaaji daran liibinka ma jiite jabaabiirta soomaaliyay garantiin jihaad gala soo majestayaashii guushoo ay jecleedow jihaad gala janna akhriyo jiritaan xurnimo jihaad baa wmaabaalaamiw de waa socdaaba kolay maroodo banaanha bahi balambaal maqaryaw askari dawlad iyo shacab eh. sharwada uma kala harno eh. dagaalka shirkaan ku nahay eh. soo ma jeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war adinku jihaad iyo xaqudirir kala barta war adigan cusbiya milix kala aqooni soo majestayaashii guushu ay jeclaydow jahaad galaa war kalmaana jihaadku waa waajiba waxaan dhihi lahaa khawaariijii xunxumad qashinkay melmelaysiiyo qorshahoodii ahaa madaxay qarxiyaan wiilashaa quusiyey ee qabaalkii ka hurgaya ee qudhowda ku waayey qarankaa ku badbaadoo taariikhda qori doonto qaadil baa abaar maline soo majestayaashii guushu ay jeclaydow war waxaa kaloo la yidhi diin iyo qof iimaan laha qaata geeride qalbigii khayaanadu digtaa waa qalfoof maran war waxaa kaloo la yidhi mujrimiintu dhagartay nala maaganaayeen mujaahidiinta diidee madaxdeenna badbaadshay maaligow raxmaddaadiiyo ku macsuum jinnadaada janna ah qiriyo jiritaan xornimo jahaad gala war kalemaanay waxaa la yidhi khawaariij qabiil male afkay qolo ka sheegtaane mana lahan qaraabiyo dadyowqaansaho xige qaran iyo qab soomaaliyeed uma qidmeeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yaboohan tolkood qaan haduu galo eh. qolqolkiyo qarqoorrada wadka qararka aagooda qoysas iyo haddii ay maqlaan qolo ku cayrtowday ama duulqatooyiyu ku sugan qaajo iyo baabba ka sii qaada mooye digsiga uma qalloocshaane ka sokow khiyaanada dilkiyo qaraxya aaskooda qasnad iyo akoon kuma shubaan quud ka soo haray ha yeeshee qiraal iyo xujaan qeexayaa weliye qatli iyo siday ula rabaan shacabka ka qoorgooyo qandaraasna ay ugu qabaan kala qabyaynteenna qalalaaso hoog iyo markaan qayla naga yeerin ama aan qofkeen dhiman hurdadu waa u qaraar tahaye bal inaysan qayr iyo lahayn qodob yar oo fiican qosolkooda waa maalinkay nagu qadeeyaane qarbud iyo khasaariyo intuu qaladna gaarsiiyey iyo qaar ka laabane shabaab weli qorshaynaayo haddaan layska qaban foolxuma qoorta noo surane qawl mida quluub wada jirta lagu qaboobaahe qiyaaliga haddaan layska dayn iyo beenta qashqashaadii uu nala bartiyo qiiqu dami maayo geestayaashii guushu ay jeclaydow jihaad galaaaryaadhaha qawaariijta waxaa ka daraada afhayeennadeede qaraashkaa moogi qoon baaxshe aylaadu waa qaareen shabaab qarashkaa moogi qoon baaxshe aylaadu waa qaareen shaabaab sooma jeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa warkalamaanay marka xaaladu kululaato cadowguna ummadda ka dabageeyey suu dhib ugu wado arintu dhab iyo kama dambaysay tagtaa qof kastoo damiir liina wuxuu aqbalaa dullinnimo intuu ku jiri lahaa inuu naftiisa huro qof wakhtigiisa dhaafayaana ma jiro laakiin sharaf wuxuu ku helaa qofka adduuniya aakhiraba dulmiga inuu diido duligu la noolaan lahaana ka geeriyoodo diinteenna islaamkuna waxay sheegtay khawaariijtu haday ku dilaanna ahlujannaad tahay haddaad dishana ahlujannaad tahay marka wiilashii ka hortagay qaraxi soo male haleegeen waxaa laysku waafaqsan yahay inay laba jeer shahiid yihiin sababtoo ah khawaariijta waana dileen iyagiina waa ku dhinteen war baadaystay allah u naxariistee ee ka hortagay qaraxii ay rabeen khawaariijtu inay madaxda ku laayaan magacyadoodu waxay kala ahaayeen axmed sheekh maxamuud fiiqane iyo maxamed umar xirsi fiiqana wuxuu ahaa darawalkii baabuurka waday maxamed umarna wuxuu ahaa ridihii qoriga baabuurka saarnaa fiiqana markuu arkay gaariga xabaddu aysan karayn oo meel bannaan ah soo ordaaya isla markiiba tawfiiqana wuxuu go'aan degdeg ah ku qaatay gaariga inuu gaariga ka horgeeyo maxamed oo qoriga hayana wuxuu yidhi ka deg baabuurka oo iska tuur isna waa ka dilayo wuxuu yidhi isku meel baan ku dhimanaynaah soco marka go'aanka labadaa wiiloo kale ilaa soomaali wada qaadato khawaarijta dhibkeeda iyo qalad waa jiraya sooma jeestayaashii guushuu ay jecleedow jihaad galaa war hadda kabacdi nafti haliga kasta nafti naftihuraa u diyaarsane janna akhiriyo jiritaan xornimo jihaad gala warabwaanin dhageelle wuxuu yidhi haddaan baaray oon baaray oon xogaha baandheeyey baal kastana ka eegiyo ilaa baarka iyo hoosta inay duulwacbeecina hayaanba a ka liibaana balaayadiiyo hooggana si uun uga bariiseeya ayuu baabku ii sheegi iyo faalkii ii baxay waraabwaan bacadla shoonka u jawaabay wuxuu yidhi bogo umadhintow maragga waa kuu barrahayaaye bacaadkii intaad kala rogtoo dhagaxyadii baastay meeshaad xididka kala soo baxdaa loo bogaanbogeye balaayadu inay dhooban tahay baabilaahiya khawaariju weligoore inya isgubaanay guul ku faanaayeen samigay cabdulla isaguna waxau yidhi intaa isgubtid guul kuufaan waa mid u gaara reer inta isgubtid guul kuufaan waa mid u gaara reer gaardiid soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa warceelaele shala waxaa la yidhi eh. gacantaa laysula tegey rasaastiya dhamaatay hadday inta meel soo weeraraan keligood inta ku raftaan looga carari jiray eh. ragaa xusullada mutaa la yidhi eh. hadda aakhirkay iyagiyaa kobtay maaragta ku dhacday markay ordana maarin oo cirkaa looga soo dhacaa la yidhi marka soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war kalemaanay war ma haysaane waa la yaabay haddaanya yaab kaloo cusuba war hadda waa la yaabay minii la yaabo yaasiinka yasiinka yaasiinka yaleeri war annaguma runaan la yaabna tii goojacadda ka dhacdaye waa yaabane siduu iigu yimi laxma jacayl yaroo aragtida warwaaqlow markii goojacadda la galay miyaa heestu lax kula gashay war yaabkan kuwa taqaaneen waa ka wan yahaye madaxweynaha dowladda jubbaland sayid axmed madoobe dowladda kenya uu safiiru magacaabay warbalbiyaca ma somalilan buu ismoodi tarsan ma ka soo caroodahe william ruuto waraaqada aqoonsiga ma ka war ileentana oo kale urba uma qabataanin oo haddama waxaad nala edihiin calamadii tirada badnaay oo kenya laga soo buriyey axmed madoow baa ka dambeeyey war wiilishao madawiine safiir magacaabo jiray emad midoow may ka haysataan warya war madoowe waxbaa kaa qaldane barasaab gobol safiir ma magacaabo war biyi waraab aan helay isle madwiinuhu ma war horta buntland imaaraadka ma safiir baa u jooga intaan isku jednayba cadowu naga jid helay jubbay naga goynaya jidayaan waqooyay jiidayaan jamama beeraha ku yaal ma tago ruuxii janta waar ma eh? bacbaa ii saqadhay ma buur baa shalow ka soo dhacay waxbaa baallahayga yaacay waxbaa baallahayga yaacay lakookodaase koo kale lakookodaase la dheedheelaase lan kale la dheedheelaase an walba ma iin soo hayto war dad faran baa tiina safiirka axmed madoobe uu kenya u magacaabay waxaa la dhahaa cabdulaahi boogaale warba waawal baan ogeeno hargeysa ay xafiisu eh. ma kismaayay ku dadhay war ninkan qalad hore laga qaban eh. mid kalena wou ku darsanaya aheylangirisaaman dhunjiri gaasdhowaan ka horaytiyaleeri intaan garanayo way dhaafsay war gabay dheer oo laba abwaan iska kaashadeen iga dhegaysta weligiiba waa daadan jire weelka buuxsameeye eh. dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiree bal ninkii la noolaa karaa haysisiinabo aryaa tanoo kala arkay war waa la yaabay soo majeystayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho taa barnaamijka midlaceena ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo